ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa tawaabicda ayaan ku dhex jirnay kan saddexaadan soo gaarnay waa cadfulbayaani ahaa wa cadfulbayaani iyo cadfulbayaan wa huwa cadfubayaanku taabicun waa mid raacaa limatbuucihi matbuuciisu raacaa taabic haddii la yidhi marka dhammaan tawaabicdaa soo wada gelayaan waa jinsi magacaas marka taabica jinsi ka dhexeeya shanta tawaabicdaa weeye taabicaaso muwadixun caddaynaa limatbuucihi in kaana macrifatan matbuuciisu hadduu macrifo yahay wuu caddaynaa aw mukhasisun ama khasisaya matbuuciisa in kaana nakirata tanna waxaa ku baxaya wax alla waxaan nacti ahayn nactiga keliyaha sifadan iska leh intii kale ka baxayda intii kale ayaa baxayda waxaa baxaya tawkiidkii waxaa baxaya cadfu nasaqii waxaa baxaya bedelkii ayaga taksiis iyo tawdix ma faa'iideeyaan intii kale waa bixeen waxaa soo haray oo baaqi ku noqday nactigii ilaa nactigaasna sidaanu ahay markaasuu yihi taabicaaso jaamidun oo jaamid ah halkaasuu ku baxay nactina ilaa asaga mushtaq inu noqdo asaleh ah, jaamidkaasoo hayru muawalin aan la awilay kaasna waxa baxay nactiga jaamid ku imaan jiray la awili jiray qaybtii ugu dambeyda markaasaa waxaa xadkii ku rumoobay cadfubayaan oo kali cadfubayaan oo kali ah wa huwa cadfubayaankii taabicun waa mid raacan limatbuucihi taabicaasoo muwaadixun caddaynaa matbuucahu matbuuciisu caddaynaa waa goorma in kaana macrifata hadduu matbuucu yahay macrifo cadfubayaanku waa caddayna jaa-ad zaydunaa yimid abu camar ah abu camrin ah waa caddayna o mukhasisun ama khasisaya matbuuciisa in kaana nakiratan hadduu nakiro yahayna waa khasisa waa khasisa taabicaasoo jaamidun angegan jaamidkaasoo gayru muawalin aan weliba la awileyn bimushtaqin aan lagu awileyn sharax haadaakanu albaabu waa baabkii baabkii athaaliu ee sadexeeyey baabkaasoo min abwaabi tawaabici tawaabicda baabyaalkeeda ka mid ahaaday waalcadfu cadafka fi luqati xagga luqada alrujuucu ilaa shayi waa shay in loo laabto bacda alinsiraafi canhu markii laga soo gadoomay ka gadaal shay markii laga soo gadoomay ka gadaal in mar kale loo laabta le cadaf waa islaabidi mugta cadaf waa laha laabidda shayga la laabo marka cadaf waa saas walcadfu cadaf filistilaaxa xaalu ahadayna dardaani laba nuuc weeye alana hadda la hadlaa fiihi cadfu bayaanu ahaad cadfu bayaana marka horeaan ka hadlayno wa qowlii qowlkayga taabicun aan idhi jinsun jinsi weeye jinsigaasoo yashmalu shamlina atawaabicata tawaabicdii tawaabicdii alkhamsata shanta ahaaye shantii oo isla soo gelahay ila mid walba taabic waa yahay wa qowlii qowlkayga ani taabic oo muwadixun caddayna matbuuciisa in kaana macrifa o mukhasisun ama khasisa in kaana nakira mukhrijun qowlkaas wuxuu bixinaa lita'kiid ka jaa zaydu ay aa yimid nafsuhu aa kalu bixina maxay le zaydun mar haddii la yidhi nafsi waaba iska cadda inuu yahay waxba la dhimaa tawdiix waa walicadfi nasaqi ayuu bixinaa ka jaa zaydun aa yimid wa camrun aa yimid wa camrun waxba ma caddayn zayd waxbaba ma caddaynba he asna inuu yimid unbu isshee ayaa la sheegay walilbedel ayuu bixina wadalika mihaalkii kaakaltu wadalika mihaalkii ka qawlika waa inaad tidhaahdo kale ka qawlika inaad tidhaahdo kale akaltu raqiifa mufihiyaan cunay ama kimistiyaan cunay huluahu saddex marka loo qaybiyo aan meel ka cunay marka huluadana ma aysan caddayn raqiifkii ma aysan caddayn ma aysan caddayn wa qawlii aniga qowlkaygaan idhi jaamidun jaamid aan idhi mukhrijun wuxuu bixinaa linacti nactiguu bixinaa fa innahu nactiga wain kaana walow kaana haba ahdo muwadixan mid cadayna fi naxwi jaa zaydun ayma zaydkii ataajiru ganacsata ahaa wa mukhasisa mid khasisa haba ahdo fi naxwi jaa-ani rajulu nina iyimid rajulko taajirun ganacsadaa laakinahu nactigu mushtaqun waa mushtaq so waa mushtaq wa qowli aniga qowlkayga aan idhi jaamidko kayru muawalin mukhrijun qowlkaas wuxuu bixinaa limaakii waqaca dhacay minanucuuti xaala uu ka mid yahay jaamidan xaalu yahay dhacay naxw marartu waxaan soo maray bizaydin zayd zaydko haadaa kan ah waa banaana soo maa lixdii oo wuxuu kami kamid ahaa muawal bilmushtaqi ahaa a ismu shaarih wey iyo wa biqaacin marartu biqaacin banaan aan soo maray banaanko carfaajin adadag banaan adadag fa inahu madkuurkaas waa labadooda haadaa iyo carfajin labadaasaa loo celinaya fa madkuurkaas fii tawiilin mushtaqin mushtaq tawiilkiisu ku sugnaaday alaa tara miyaadan arkayn ana almacnaa inuu yahay marartu bizaydidaan soo maray wacalaykum salaam waraxmat ullahi ana almacnaa macnuhu inuu yahay marartu bizaydidaan soo maray zaydko almushaari ilayhi la ishaara taadaadii saasa loo awilay wa biqaacin banaanaan soo maray banaanko khashinin adadag carfajina saasaa loo awilay marka cadfu bayaan wuxuu haddii uu yahay mubayanka macrifo muwadixu noqdaa hadduu nakiro yahayna mukhasisu noqdaa saasu waa sida haalibkaa ee waxaa dhici karta madx inuu u yimaado ha cadbayaanku madx inuu u yimaado sida nactiguma ugu imaan jiri lilmadx jacala allaahu lkacbata ilaahay kacbada wuxuu ka dhigay albeyta beytka ah beytka alxaraam xurmada leh hadda markii layihi kacbada caddayn uma dhammaan ha wax cadayna uma dhimana kacbada marka wax ku darma lama arka laba kacbo adduunka kama Ah, waa iska cadda marka markaad tiriyo ku bayaaniday albayt alxaraama ah waxa wey waa ammaan baytkii xurmada waa iska ammaantay maahane tawdiix maaha tawdiix ma marka waa sidaas weya tawdiix maaha markaan idhi jaamiduu noqdaa ah, jaamiduu noqdaa saas weeyaan asalka waxa weeyaan nactiga waa inuu mushtaq noqdo jaamid hadduu noqdana waa la awilaa asalka cadfubayaanku waa cagsi asalka cadfubayaanka waa inuu jaamid noqdo mushtaq inuu ku yimaado waa la arkaa laakiin mushtaq marka uu ku yimaado mushtaqaas waa musamaa bihi oo jaamid waxa loo isticmaalay jaamid oo kale loo isticmaalay mushtaq inuu ku yimaado waa la arkaa laakiin musamaa bihi wey sida abubakr sidiq sidiq amilatu baalaqa laakiin calamun bilqalaba waxaa ka qaalib noqday calamnimada faaruuq oo kale waa baalaqa oo mushtaq wey asalkiisu qaala cumar wuxuu yidhi faaruqu ah alaleey waa lagu bayaanina faaruq asalkeedina waa mushtaq laakiin maanta waa calam maanta calami noqota calamun bilqalaba leda calamaa ka qaalib noqday saciq ah ka mid a ah, saciq in badan ay ku miaaliyaan saciq saciq waxaa loola jeedaa waa rajulun min bani kilaab nin reer banu kilaab ah oo tihaamo deganaa oo dadka quudi jira inta dabeeltumen saxamadii ciid uga shubta markaasuu dabayshii naclad markaas inta biriqu soo digtay kala goyn biridii kala goydaa loogu maay sacia layidhi ilaa saacia waa biride birid sooma kala goyin saciaaba lagu magacaaba isaga dhamaaba waa rajulu min beni kilaab saci daarat waa kugu mitaalina jaacibu waa ninkaas reer beni kilaabe tihaamo deganaa jiray ee dadka quudi jiray ee biriqdu dirshay marka fiiri saaciq awal qof kasto dhinta iska ehe fa saciqa man fi samaawaati oo kaleeto fiiri saciq waa qof kastoo dhintay ehe laakiin hadda saciq ninkan kaliu ka qalibno magacii ninkaanu ka qalibno ninkaasaa loo yaqaan beni kilaab ninkaasaa loo yaqaan marka kuwaasoo dhan xaaria kamida marka xaari marka hore nin beerfalaa laakiin maanta loolama jeedo waa calama iska noqota calaman bilhalab marka waa jiraa cadfubayaan mushtaq ku yimaada laakiin muxuu yahay cadfubayaankaasu waa calamun bilhalabi saas waa yahay ka soco tawkiidu ku yimaada xataa labadaba labadaba waa ini dhigaay saciq ah, saciq labadubaa dhigay labadubaa dhiga maxamed muxidiinaa dhiga sajaaciguna dhiga saciq lafdigaas oo sa ka saciqi calaman bilqalabati ah, waa ku dhiga weliba calaman bilqalaba waxaa dhaha waa sajaacig dhahaaba magacaas so uma jeedin marka maxamed muxidiin xoogaa ku fayda wuxuu kugu daraa tawkiid waxa la yihahdo wa inii wa inii waasdaarin sudirna satran liqaailin yaa nasru nasru tawkiidu ku imaada nasru dambaa tawkiid laga dhiga wa inii aniga wasdaarin sadriyaal aan ku dhaarana waa qur-aanka qur-aankaan ku dhaaraa uu leeyay sudirna sadran oo la sadreeyo oo la marka yaa nasru iyo liqaailin aan u dhaaranaa mid dhahaya yaa nasru nasrun nasran marka nasruda dhexe ayaa cadfu bayaan waana tawkiid waa tawkiid marka tawkiid calaa kulli xaal wixii uu nacti ku imaan jira ku imaanay xagga macnaha tawdiic iyo taksiis iyo madxi iyo tawkiid kulli waa ku imaanay wax alla wixii uu ku imaan jiray nacti toban soo ma waa ku imaanay cadfubayaan fa yuwaafiqu cadfubayaan waa waafaqa matbuuco matbuuciisa acni waxaan ula jeedaa bi haada hadalkaas ana cadfa albayaani cadfubayaan likowni ahanshadiisa darteed mufiidan mid faa'iideyna uu ahaaday faaidata nacti nactiga faaidadiisa mujeeda faa'iidadii nactiga oo min idaaxi matbuuci matbuuciisa la cadayntiisa ah oo min idaaxi matbuucihi matbuuciisa la cadayntiisa ah iyo wa taksiisi taksiisi lmatbuuc matbuuca la qasisidiisa ah yalzamuhu cadfu bayaan waxaa ku laazima min muwaafaqati lmatbuuci min muwaafaqati matbuuci matbuuca la waafaqidiisa xaale xaggeeda uu ka ahaaday fi tankiiri lagu waafaqo wa tadkiiri labaynta lagu waafaqo walifraadi keliyeelidda lagu waafaqo wa furuucihina kuwaas furuucdooda lagu waafaqo tankiir farciisi maxaa ah tacriif tadkiir farciisi maxaa ah tacriif ifraad farciisi maxaa ah tasniya jamac kulli in lagu waafaqo maa waa kaasa faacilka yalzamu maa shaya ku waajibaya yalzamu ku laasimaya fi nacti nactig nactiga intay ku laasim jirta nactiga xaqiiqiga ahayu lamid yahay cadbayaan intuu ku raaci jiray nacti xaqiiqiga matbuuciisa ku raaca nacti xaqiiqiga meequu ku raaci jiray matbuuciisa haba waa gaft ya waa gaft adiga arbacatu min casharatun haduuba xaqiiqiya nacti oo dhan ah horta laba shan kamida ku raaca laakiin xaqiiqi marka la yihahdo la sooco waxa weya arbacatun min casharatin aha ah, arbacatun min casharatin waa hmm. waay wuxuu yidhi acni waxaan ula jeedaa bi haadaa hadalkan markuu yidhi fa yuwaafiqu cadfu bayaankii waa waafaqa matbuucahu matbuuciisu waafaqa acni waxaan ula jeedaa bi haadaa hadalkan ana cadfa albayaani cadfulbayaan likowni ahaanshadiisa darteed mufiidan mid faa'iideyna uu yahay faa'iidata nacti nacti faa'iidadiis oo muxuu aha dhinaca faaidadiisa min idaaxi matbuucihi matbuuciisa la cadayntiisa ah wa taksiisihi oo waa goorma waa hadduu macrifeya wa taksiisi matbuuca la qasisidiisa ah waa goorma hadduuna kaleya yalzamuhu cadfayaan waxaa ku laazima min muwaafaqati matbuuci matbuuca la waafaqidiisa xaggeeda xaalo uu ka ahaaday fi tankiiri lagu waafaqo iyo wa tadkiir iyo warifraad iyo wafruucihinna maa shay ayaa ku intii oo kale halka imaana wadalika mithaalkii ka aqsama bilaah allah waxaa ku dhaartay abuu xabsin abuu xabsa ku dhaartay cumaru ah fiir hadda abuu xabsa waa macrifa soo maahan cumaru marka tawdiixay usii siyaadina ilaa dhowr abuu xabsa imaan karteen wa haadaakanu khaatamu waa farati xadiidun bir ah khaatamun waa nakiro laakiin faraatiga dahabna waa laga samayn kara qalina waa laga samayn kara xadiidna laga samayn kara soo maaha xoogaa soo khasiise ha bir labadii dahab iyo fido wixi laga samey ka saar waa soo qasisay sooma jeedi sharax waxaan ku ishaaray bilmithaaleyni labada mithaal ilaa maakii tadamanahu uu koobsaday alxaddu xadka oo min kownihi cadfu bayaanka ahaanshadiisa ah muwadixan mid cadayna u yahay lilmacaarifi macaarifta wa mukhasisan mid khasisa u yahay linakiraati nakiraadka walmuraadu ujeedada bi abi xabsa loola jeedaa cumaru waa cumar cumarkaasu ibnu khadaabin ina khadaab aha radia allahu canhu walaka waxaa kuu sugnaaday walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi khaatamun xadiidun halaathatu awjuhin saddex weji exraab kugu sugnaaday aljaru hoos dhigaa kugu sugnaado tirahda khaatamu xadiidin aad tirahdo aljaru hoos dhigaa kugu sugnaaday bilidaafati lagu jaro calaa macnaa mina loogu idaafeeyo ah, idaafa bimacnaa min macna abdiamed meeqay laheed ma hayd hadde waa baabkii hadde baabkan ka horreeya daya haye macnaas haye sheeg ha inuu mudaaf ilayh an yakuuna almudaaf ilayhi kulan lilmudaafi ko in mudaafu ilayhiga khabar laga dhigi karo inta mudaafka mubtada laga dhigto laba shardiileed ka war maadan soo akri inaad soo akridaa sax waaya waaya waa nasbu aa kuugu banaan inaad kor dhigto xadiidunta oo tiraahdaa khaatamun xadiidan cala tamyiis aad ku kor dhigto waqiila waa l cala xaali xaalna waa lay waaya jiin walitbaacu inaad sracdiidaa kuugu banaan waa midaan haddaan marayne oo la ihahda hada xadiidun haada khaatamun xadiidun ah oo lagu bayaaniyo saddexdaa kugu banaan faman qofkii kharaja nasbadaasoo laba qowl kuma jirin oo ah tamyiisa lagu nasba iyo xaalo Ah, faman qofkii kharaja ey awala ku fasiray annasba nasbaha cala tamyiisi qofkii ku fasiray oo yidhi haddii la nasbiyey tamyiisnimaa lagu nasbiyey qaala mankaas wuxuu yihi ina taabica taabicu cadfu bayaan wey haddii la rafciyo taabic laga dhigo waa cadfu bayaan u yidhi qofkaas qofkii yidhi waa tamyiis ila tamyiis muxuu ahaa jiray mushtaq mise jaamid jaamid ahaa jiri ah, cadfubayaankuna jaamid saasay manaas iskugu yihiin marka qofkii marka la nasbiyo dhacayo waa tamyiisnimu ku nasbisan yahy waa jaamide maogtahay markii la taabic laga dhigana waa cadfubayaanu leey ila isagoo jaamida o saasuu leeya qofkaas waman qofkii kharaja ku awilay hu nasbaha cala alxaali qaala wuxuu yihi inahu taabicuna sifatu wa sifa ilaa xaalad waxay noqon jirt mushtaq oo sifay noqon jirt wasfigii noqota ismulxaal wa kadalika waxa waya nactiguna waa inuu mushtaq noqdo asala soo ma jeedin walawalu qowl ka horeeya oolaa xaqnimo badan oo hadii la yihahdo haddii la nasbiyana tamyiisa lagu nasbiyey haddii taabic laga dhigana waa cadfubayaan qowlkaasa xaqnimo badan liannahu xadiidku xadiid u celi liannahu xadiidku jaamidun waa jaamid jumuudan jumuud jumuudkaasoo maxdan barax leh waa jumuud maxdi ah oo xataa tawiil aan lahayn falaa yaxsunu wanaagsanaanmaa kownuhu ahanshadiisoo xaalan uu ahaado walaa sifatan inuu ahaadana wanaagsanaanmaa labada midna ma wanaagsana Hmm. labada midna ma wanaagsana wey aqsama billaahi abuu xabsa eh, abuu xabsa soo ma eh, ma masaha min naqabin walaa dabarin waa kuw waa beyt gabay w ah, waa beyt gabay aqsama billaahi xaashiyada sijax waa ka kugu taal aqsama billaahi allaahu ku dhaartay abuu xabsin a ah, ah, ku dhaartay cumaru ah uu yidhi maa masaha hasha inuusan taaban min naqabin rakaad walaa dabarin kurus cadeeye naqabka sajaaciga idin fasiraaye naqabka wuxuu leeyahay rakaad xoogaa waa ka duwanya wuxuu leeyahay waa hasham geel maogtahay wuxuu leeyahay qolof ayaa cagtiisa o dhan saaran oo aan qodax yar ma karto qodax yar ma karto ha kufa len carabigana halkaasu iskaga socda ha kabahaasu iska sitaa meelaa mararka gabal marka hasha cagtii ka daloshan qolofkiyaa ka wareega hilibay noqeen marka dhulka ma dhigi karo kaasaa waxa wey naqabku waa kaas naqabku waa kaas ma ma masahasha ma taaban midna qabin rekaab waa meeshaas hilibka hilibka noqotay walaa dabar kurus cadeey kuruskiyaa nabar noqday ha fee feexda hadda maya intay gashaa soo ma fee kuruska wey meeshaan kuruskiyaa nabar noqona marka feex miya miyaa la yihahda ha feexdaasa ugu dhow ha taasaa ku dhow maasha allah feexdaa ku dhow rakaadku waa geed inuu mudo ee tan cagtii qolofkii weynaa adkaa dhulka iska xijirahaaye ka buuqday markaasuu hilib noqdo cagti marka un feexdaas ugu dhowbaa marka naqabku waa noocaas waa waa feexda ya shafkaanku ha sababta taasaan dareema lakin cagtan marmar qolofta hadday ka wareegto hilib noqoto xaala dhaha barasil ha marka ragaadkeena noogu wa ha ragaadkaasaa keenay ha waa kaas dabarkuna waxa weya waa kuruskii hilib meel nadaf noqona markaad harkii labada saari karaba hay kaasna yaa soomaali u sheega <laughs> kaasna soomaali usoo raadiye marka ha midaa intaa u yimid weydiista u yidhi hal isii oo taadi aawe markaasuu yihi taydi dee waxa weya rekeeda ku dhacay oo kurus caddeena ku dhac marka waxba ma gasho markaasuu yihi tus say waa iska fiican tahay ila miduu ku labaystuura markaasuu yihi ma masahaan min naqabin walaa dab arwax taabtay marka ordaashaada wado waa kaas marka shaacirka waaya ka cadaaday waayahay ka soco wa manaca way dideen kaiirun in badan kaiirkoo min anaxwiyiina naxwooley ka kamid ah kowna cadfilbayaani cadfubayaanka ahaanshadiisa nakiratan u hado qaar aba yirahda nakiramaba noqdaba taksiis marka warkiis badaa ha weligiisba mubayinku macrifu noqona hasna waa inuu muwadex noqdo taksiis ba imaama qaar ay yidhaahdeen wamanaca waa diiday kaiiru in badan kaiirko mina naxwiina ka mid ah kowna cadfilbayaani cadfubayaanka aanshadiisoo nakiratan uu ahaado nakiradaasoo taabican raacaya linakirati nakiro wa saxiixu qowlka saxiixa aljawaas waa banaanaashu waqad khurija waxaaba lagu awilaybaa calaa dalika cadfubayaan oo nakiro raacay dalika madkuurkaas dhe waa cadfubayaan nakiro raacay waxaa lagu awilay qowluhu ilahi qowlkiisa tacala waa sareeya wayusqaa waa la waraabinaa min maain wayusqaa huwa ahlu naarki waa la waraabinaa min maain biyo ayaa laga waraabinaa sadiidin carun ahlu naar ah sadiidku waa maasha iyo dhacaanka ka qulqulaya qofka waxa weeyaan oo gubtay marka kaasaa laga waraabinaya sadiidkaas waa cadbayaan ma inaa lagu bayaanina saa loo diidi kara waqaala alfarisiyu abucali farisi wuxuu yidhi fii qowlihi tacaala ow kafaaratun dacaamu masaakiina ow kafaaratun ama kafaara qofka dushiisa ahaatay dacaamu masaakiina miskiinyaal quudintooda ahaadeen bedel iyo bayaan bedel iyo bayaan dacaamu masaakiina ah aha waana nakiro kafaaratuna nakiraha lagu bayaanina bedel iyo bayaan labadaas alraaba yajuusu fii acaam waxaa ku banaan an yakuuna bayaan inuu yahay wa an yakuuna bedela inuu yahay wa yucrabu waa la craaba huwa cadfu bayaankii u celina faacilka wa yucrabu waa la craaba huwa cadfu bayaankii badela kullin kulli bedelkiis min kullin laga bedelo waa la craaba goorma in lam yamtanic hadduusan reebtoonaan ixlaaluhu ixlaalu cadfi lbayaani cadfu bayaanka in la dejiyo maxal alwali mubayanka maxalkiisa waxay tahay tan waa qaacidadii la dhihi jiray maa saxa bayaanan saxa badelan ilaa fii masalatayn maa saxa bayaanan sax badel wax allo wixii cadfu bayaan in loo ciraabo ay banaanaato bedelnimana waa loo ciraabi karaa ilaa fii masalatayn laba masalo marka laga reebo maa saxa bayaanan saxa badelan ilaa fii masalatayn laba mas'ale maahane wax allo wixii cadfu bayaan loo ciraabo bedelnimana waa loo ciraabi karaa laakiin qaacida kaaga muhiimsan kusiinaa ibnu hishaam qaacida ka muhiimsan kusiinaaba qaacidadaydaasi wax alla waxay sheegay soo hosgelen maaa laba misal qaar ay yidhahdeen saddex misalo wey labaha ka dhigi qaar ay yidhahdeen may waa afar masaladii laba waaba lagu siin waayo laakiin qaacido jamcayd kuu qaacida jamcinayda uu kuu sheegay wa yucrabu waa la craaba huwa cadfu bayaanki bedele kullin kulli bedelkiis min kulli laga bedelo waa goorma waa in lam yamtanic hadduusan reebtoonaan ixlaaluhu cadfubayaankan la dejintiiso maxalal aweli kan horeeyo mubayanka maxalkiisa la dejiyo taabicaan haddii mahalka hore la deji karo oo waa la dejin waxaa loola jeedaa caamilka matbuuca hadduu geli karo taabicaan bedelnimaa la exraaba laakiin hadduu toonaado oo caamilka matbuuca uusan geli karin bayaankan bedel lama exraabi karo qaacidadan markaasaad fahma qaacidadu waa maxay ee qaacidada soomaahan alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila lbadala fainahu fi niyati takraar alcaam bedel kasta caamilka mudamihuga ku jira oo kalea meesha ugu jira marka haddaan caamilkii la xiriirsan karin haddee marka bedel ma noqon karo ah, bedel ma noqon karo ilaa bedel kasta mubdaluminiga caamilkiisaoo kalea meesha ugu qadaran ee caamilka hore kuma camal falin inta laakiin taabica ayaga waxaa ku camal fala caamilka hore daa tira jaa zayduna yimid ataajiru ataajiru yaa rafciyey maxaad ugu sheegaydaan idinka a mid kaleto cusmaan weydiinayna nuur jaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid camar yaa rafciyey ya jaadaa rafciday sax wey saas waa waa yahay marka waxay tahay kullu taabic oo dhan waxa weeyaan taabica waxaa caamil a matbuuca caamilkiisa marka laga reebo bedelka bedelka haddaan idhaahno jaa zaydunaa yimid abuu camrinaa yimid oon ka bedelano abuu camr jaacadaas ma rafcin jaaco kaloo meesha ku qadaran aa rafciday jaaco kaloo meesha ku qadaran aa rafciday marka midka hore mudaminuga meeshuu yaallo waa in la dhigi kara bedelka ilaa caamilkao kale meesha ugu jire oo caamilkaasu geli karo haddaan caamilkaasu geli karin waa uga dhamaatay bedelnimo ee cadfubayaannimo kaliyaha u caynoobeen waa qaacido kuliya marka wadalika mihaalkii ka qowligaa shaacirka qowlkiisii uu yidhi ana bnu taarikilbakriyi bishrin ana aniga ibnu taarikilbakriyi ninkii bakar loo nisbeeyey kii ka tegey kii ka tegey kii dilay ula jeeda meel unta dhigu maydkiis uga tegey ah, kii ka tegey wiilkiisiyaan hayuu leey ha ninkii reer bakar ninkii dilay aniga dhalayuu leey ee anaha laga leexdo raadkayga laga leexdo ah, maxaa yeeley ninkii reer bakar ninkii dilay wiilkiisiyaan hayuu leey ana aniga ibnu taarikilbakriyi bakar ninkii loo nisbeeyey kii ka tegay kaas wiilkiisii aha bishrin ah ninka reer bakar maxalushaadka marka fiiriya bishrin waa cadfu bayaan hadda bakrinaana lagu bayaanina meesha bakar lama dhigi karo ha mala dhigi karo cilada diidayda baabulidaafan ku soo marnay marka al iyo idaafa isimka meeqa gooray ku kulmi jireen shanta goor waxaa ka mid a ah wasfiga alo hadday ku jirto mudaaf ilaygiisana alu ku jirto ama haddaan mudaaf alu ku jirin waa in loo sii idaafay ism al ku jirto haddaysan taas ahayna waa in loo idaafeeyo damiir ulaaban ism al ku jirto sow saddexda ma ahayn ah, labada kalena waxay ahaayeen jamcumulkar saalim hadduu yahay iyo hadduu yahay muhani shantaasay ahaayeen fiiriya marka kan ataarik waa ism faacil isagi waa ku jirtaa albakri maanta alaa ku jirta saasay sax ku noqotay haddii albakri meesha laga qaado bishrin meesha haddii la dhigo mansixi oo la yidhahdo anabnu taariki bishrin oo taariki oo ism faacil oo alle ism al ku jirin loo idaafay kara ma loo idaafay karo ah, ilaa bishan al kuma jirto waa ism calam ah, waa ism calam al kuma jirto mid ka dambeeya almin loomana sii idaafin mid al ku jirto hmm. marka mal ma degi karo khalaas cadfu bayaannimo a u caynowday marka hadduu booskii deg waaye cadfu bayaannimo a u caynowday soo ma jeertid iyo wa qawli shaacirka qowlkiisa yuri ayaa akhaweyna labadeen nin walaalo cabda shamsin iyo wa nawfalan ah fiiri tana fiiri ayaa akhaweynaa labadeenii walaalow cabda shamsin waa nawfalan ah waa bayaan ma banaana inaad bedesho maxaa yeelay nawfalan taana bedelka yeeli ilaa fiiri taabicilmunaadaad dib u xasuusay taabicilmunaada haddii uu noqdo cadfu nasaq alka khaali ah oo mujarad min al ah xukunkiis muxuu noqon jira yaa xasuusa kara cadfu nasr u noqda taabici oo mujarad min al alguna lama soco xukunkiis xuu noqon jira kalmunaad mustaqili maasha allah kalmunaad xifdigaaga allaha siyaada kalmunaad lmustaqili u ahaa marka hadda nowfalan hadday munaada mustaqila tahay aan dhihi wa calam waa ism calama caadiy yaa nowfalu aan dhihi lahay aan soo ma jeedid yaa nowfalu aan dhihi lahay marka ma noqon karta ila haddaan idhahno waa bedel waxay noqon yaa nowfalu Oh. marka nawfalan hadii la yidhi ma noqon karto bedel oh. ilaa haddaan bedel nidhaahno kalmunaada mustaqiliyu noqonaa cadfun nasran oh. oo ilaa xarfu xarafkaas xarfunidoo kala meesha ugu jira munaada mustaqilu noqona ilaa waa cadafe nawfalan wa cadaf marka yaa nawfalu u noqona marka maadaama nawfalan uu yahay bedel kuma banaa waaya misaal aad u badan ayaa jira oo miaal aad u badan maxamed muxidiin cabdilxamiid uu kuu keena oon kulligood uusan ku banaanayn bedel uusan ku banaanayn fiiri meesha wa min amilati ma shay miaaladiis waxaa kamid a ah, yamtanic uu reebtoonaana ixlaaluhu in haaniga la dejiyo maxal awal qawlukaa tira yaa zaydu zaydow alxaarisu ah waa bayaan bedel kuma banaana maxaa yeeley haddaad bedel ka dhigto alxaris ala ku jirto yaana lama geli karo oo al iyo yaa saddex goorbisay kulmi jireen hmm, halkaan mara muwasil dulaab haddana halkaan naqdiin ugu qaado wuxuu ku yidhi oo min kulli munaadan munaad kas munaado kasta ah munaadaho utbica la raacsiiyey bimaa isim fii dhexdiisa al ay ku jirto fainahu shaniy laa yajuusu laka kuma banaana an taquula inaad tiraahdo yaalxaarif ma banaana oo fa tunaadiya aad u naadida maa isim fii dhexdiisa al ay ku jirto liana alisma isimka almuqtarina bian la xiriirsaday laa yaqacu munaadan uma dhaco laa yaqacu ma dhaco munaadan xaalu yahay ilaa fii axadi meelood maahane an yakuuna nactab inuu yahay min jumlatihi ya ayuha nabiyu ayu in laga nactiyeeyo ko aw yakuuna lafd اljalaalati naxwu yallah aw yakuuna calaman manquula min jumlati naxwu yalmunطaliqu zaydun khalaas wax kale ma banaano wacalaa hada yakunu qawluka alxaari fi qawlika ya zaydun alxaari cadfa bayaanin uu ahaana walaa yasixu jacluhu badalan waa badan yihiin wa mimankii waxaa kamida yamtanicu reebtoonaan ilaalu in la dejiyo maxlal awal zayduna kamida oo min qawlika ka ahaaday yaa ayuha rajulu ninkaano zaydun zayd ah ma banaana booskoor in la dejiyo maxaa yeelay yaa ayuha haddaad tirahda ayuha ism alle bisa laga sifeeya ha zayd lagama si hadaad booskeeda dhigto waxay noqonaydaa in waxa weeyaan waxa weeyaan laga sifay ayu ism aan ali ku jirin fa ina rajul nactun liayun weeye wa zaydun cadfu bayaanin weeye walaa yasixu ansixi ma ixlaalu in la dejiye maxlal awal oo fataqulu aad tirahda yaa ayuha zaydun lianna nacta ayin laa yakunu ilaa isman muqtarinan bilal wax kalima saas ku wad adugu waxyaala uu ku miaalinayo dhan ka soco sharax isim kasta oo midka hore booskiisa degi karin waxaa leedahay bedel ma noqon karo cadfu bayaannima u caynowday cilada keenaydana waa maxe bedelka asaga caamilka ho matbuuca meesha ugu jira ah, marka caamilkii aan la xidhiidsan karin oon la baashiri karin isim kastoon caamilkii la baashiri karin ma noqon karo bedel ma noqon karo caamilka matbuuc hadduusan la baashiri karin sharc kulu smin ism dhammaantiis isimkoo saxa uu ansaxo alxukmu xurun kulu smin ism dhammaantiis isimkoo saxa uu ansaxay alxukmu in lagu xukmiyo caleyhi ismka korkiisa biannahu cadfu bayaanin inuu yahay isimko eh, kullu smin isim dhammaantii isimkoo saxa u ansaxay alxukm in lagu xukmiyo caleyh korkiisa biannahu cadfu bayaani inuu yahay mufiidun cadfu bayaanko cadafkaasaad ka sifayna cadafkoo mufiidun faa-idayna liliidaaxi ay liidaaxi lmacrifa ow litaksiisi ay litaksiisi nakira nakira in la khaas yeelo saxa waa kanaan khabarkii saxa waxaa ansaxa an yuxkama in isimkaas lagu xugmiyo an yuxkama in lagu xugmiyo caleyhi isimkaas biannahu isimkaasu badelu kullin kulli laga bedelo inuu yahay min kulli bedelko mufidun faa-iideynaa isaguna fiiri macnaha uu faaide bedelku maahan macnahan uu faa-ideynayo cadfubayaan eh, eh, eh, bedelko mufidun faa-iideynaa litaqriiri kalaamka macnihiisa in lasii sugo in aad loo adkeeyo ah, in loo adkeeyo meesha uga jirta fiiriya maxaa nidhi liannahu fii niyati takraari caami soo maaha jaa-a zaydun zaydaa yimid abu cabdillaahi yaa yimid maxay la mid taha jaa-a zaydunaa yimid jaa abu cabdillahi yaa soo ma waa tawkiidka laftigaa sooma jeedaan mar kasta oo bedelba meesha yimaada hadalku waa tawkiid ilaa camirkii laba goor soo celina jaa zaydunaa yimid jaa abu cabdillaahi yaa yimid waa ninkii laba magacna lagu sheegay laba goorna la sheegay inuu yimid kunyadiisi magaciisi waa la sheegay ila zayd iyo abu cabdillahi waa hal magaciisa iyo kunyadiisina waa la sheegay laba goorna waa lagu celiyay inuu yimi tawkiida ku jira marka bedel asagu saasuu faa'ideeya bedel ilaa camilkia laba goor soo laabaha tawkiidkoo mufiidun faa'iideyna lita litaqriiri litaqriiri macna alkalaami litaqriiri macna alkalaami ya meeshaas kuma jirto ha ya kuma jirto ee qofan yaad uu qoray inaa la rabo litaqriiri ye wax la ydhaha kuma taallo waa qalad litakriiri ala rabaa kaliya takriiriy ay ta ya saasaa saxdii iyo w saas ya-dan la iska tiraa taqalin dheer la qaado waaya waxaa tira bedelkoo mufiidu faa'ideynaya litaqriiri macna alkalaam kalaamka macnihiisa in la sugo iyo wa tawkiidihi kalaamka macnihiisa in la adkeeyo xuu faa-ideyna fiili likoonihi bedelka ahaanshadiisa darteedu u faa iyo tawkiidka calaa niyati takraar alcaamil caamilka la soo celcelinteeda niyadoodu ku sugan yahi taasuu ku sugan yahi wastafnaa bacdun gobolkood waxay soo reebeen min dalika xukunkaas oo ah kulu smin saxa xukmu calayhi bianahu cadfu bayaanin mufiidun lilidaaxi aw litaksiisi saxa an yuxkama calayhi bianahu badalu kullin min kulli waa qaacido guuda mogtaha wastafnaa bacdun gobolkood wuxuu ka soo reebay min dalika xukunkaas mas'alatan wa bacdun gobolkoodna mas'alatayn wa bacdun akara min dalika wayajmacu waxaa kuu jamcinaa aljamiica masaa'ilka dhammaantood qawli qowlkayga aan ku idhi in lam yamtanic hadduusan reebtoonaan ixlaaluhu aaniga la dejintiisa aaniga oo taabica in la dejiyo maxal alwali awelka oo matbuuca booskiisa waqad dakartu arrinkaas waaan waqad dakartu waxaan u sheegay lidalika imtinaac imtinaacaas reebtoonaashada waqad dakartu waxaan usheegay arxamuka allah waqad dakartu waxaan u sheegay lidaalika imtinaaca mihaaleyni laba mihaalaan u sheegay axaduma midkood qowlu shaaciri weeye ana bnu taariki lbakriyi bakar ninkii loo nisbeeyey kii ka tegey wiilkiisiiana bishrin ah ninka bakar loo nisbeeyey calayhi bakar korkiisa xaal albayru shimbiru ku sugnaatay guduriga iska cunaayey guduri aa geedaha korkiisaa Ah, guduri amase gorgor midka meydka cuna tarqubu xaal shimbirtu ay sugaydo wa rafaahi marka shimbirtu naftu intay ka dhacaydo suga waa rafana eh, guduriga maba sugaa la yidhi qaarka kalo qaar doona kuwa sugaya ee eh, guduri waxaa la dhaawacba haduu kugu helo isaga nafta kaa jarana hmm, aba khatarba kaas marka ayagoo shimbiru dul taagantaho geedaha dul fadhido oo ay sugaydo in naftu ka dhacdo wuquucan waaqiciina xaalayi shimbiru kuwii ku duldhaca ah marka calayhi dayru alayhi waa khabar muqadama adayru mubtada muakhara waxaad ka xaalayne waxa weeyaan bishriga tarqubuna jumladeeda waa ficliya faaciliya mafcuul bihiye adayru yaad ka xaalayne wuquucanna waxaad ka xalayna waa jamcu waaqicin hamoodin masdere waa haweeyaan waa jamce waa jamcu waaqicine waxaad ka xalayna tarqubu faacilkeeda saddex jumlo xaalaa weeya sajaaciguna ku iraaba sajaaciga iraabta ka ana bnu taariki lbakriyi loo nisbeeyey kii ka tegey wiilkiisiyaan ahay bishrin ah calayhi korkiisa xaala bishir adayru shimbiru ku sugnaatay tarqubu shimbirtu xaalay sugeedahu bishir naftu intay ka dhacaydo wuquucan xaala iyo shimbiru kuwa ku dul dhacay marka naftu ka dhacdo wa thani mithaalka labeeya qowlul aakhari waa kii kale qowlkiisa ou yidhi ayaa akhaweynhaa labadeen nin walaalow cadda shamsin wanawfalan ah hadalka waxaa le wuxuu ku ley sajaacigu aalib ibnu abi aalib waa cali bn abi aalib walaalkiis aalib ibnu abi aalib cali bn abi aalib walaalkiis wey walaalkiis wey markaasuu wuxuu leeyahay famaa injanayna min qurayshin cadiimata war anagu dembi kama reer quraysheed si waa an xamaynaa khayra man wadica turba keliya waxaan ilaalinay qofki u khayr badnaa ciidda korkeeda wax ku istaaga waa nabi maxamed sala allah alay ninkaasaa waardiyey oo nin yaa la dili dembi kama gelin quraysh ayaa ah haweynaa labadeenii walaalow cabdimanaaf meequu dhalay afar haashim oo nabigu ka soo jeedo dhaa waxa weeyaan mudalib oo shaafici ka soo jeedo mudalib oo shaafici ka soo jeedo iyo nawfan iyo cabdishams afar afartaa soo maa marka yaa ku garab noqday haashim ha mudalib ha ayaa garab istaagay beni mudalib Oh. marka labadan labadan kaleetana qurayshay la safirteen qurayshay la safirteen markaasuu le war ka joojiye war dagaal ha shidinin war walaalaheen oo dagaal hanuushe anagu dembi maana gelin ninkaas oo ciidan wax ku istaago khayr badan oo waardiyeyna taasuna dembi ma ayaa qaweynaa labadeenni walaalo cadda shamsi wa nawfalan ah uciidukuma billaah ilaahay baan idinka magan gelinaa an tuxdithaa min an tuxdithaa inaad soo dirisiidaan harban dagaal ha dagaal inaad soo dirisidaan ilaahay baan idinka magan gelinaa ka jooga ha dagaal iyo shar iyo balaha shidinina bala wixii ka shaqeeya isagaa ku baxee marka maxalushaydku waxay tahay ayaa akhaweyna ah waa munaadi cabda shamsin wa noofalan waa bayaan kuma banaana bedel ana bnu taarik lbakriyi albakri bishrin waa cadfu bayan bedel kuma banaana wa bayaanu dalika mancigaas cadayntiisa inuusan banaanayn bedel addan ku cadaynaha ku yii wa bayaanu dalika mancigaas cadayntiisa fil beyti beytkii xaal u ahday beytkeela wala horeeyey ana qowlow shaacirka qowlkiisa bishrin uu ku qowlay cadfu bayaanin weeye calalbakriya lagu bayaaninaa walaa yajuusu ma banaana an yakuuna bedelan bedel inuu ka ahaado minhu bakriga lianna albedela bedelku fii niyati ixlaalihi isaga la dejintiisa niyadiisu ku sugan yaha maxalal awali la dejiyo oo caamilkii kan hore ku jira oo kala asna ku jira walaa yajuusu mana banaana an yuqaala in la yidhaahdo ana taariki bishrin ma banaana liannahu shaniye laa yudaafu lama idaafeeyo maa isim fiihi dhexdiisa alalifu alif iyo laam ay ku sugan tahay liannahu shaniye laa yudaafu lama idaafeeyo maa isim fiihi dhexdiisa alif walaam al ay ku sugan tahay wadalika mithaalkii naxwu taarik waaba ataariki oo kale sida ataariki oo kale ilaa limaa isim keliya loo idaafay karaa fiihi dhexdiisa alalif walaam ay ku sugan tahay wadaalikaasu naxw lbakri wey albakri oo kale kaasaa loo idaafay karaa walaa yuqaalu lama dhihi karo addaaribu saydi oo adaaribu oo waa wasfi ali ku jirto isman ali ku jirin looma idaafay ma loo idaafay karo kamaa taqadama siduu usoo hormaray sharxu sharxiisu fii baadi idaafa wa bayaanu dalika manciga cadayntiisa bedelka in la maciyo cadayntiisa fi beyti thaani xaal ku sugan yahay ana qowlow shaacirka qowlkiisa uu yidhi cabda shamsin wa nawfalan cadfu bayaanin cadfu bayaan weeye calaa qowlihi akhaweyna a lagu bayaanina walaa yajuusu ma banaana an yakuuna bedelan bedel inuu ahaada ma banaana bedel inuu ahada ma banaana wadalika imtinaacaas haabitun waa sun wadalika waxa weeyaan imtinaacaas haabitun waa sugnaaday yaramka lnahu cabdishamsi dhe marka he ha lnahu cabdishamsi fii taqdiiri ixlaalihi dejintiisa la qadarideedu ku sugnaaday maxalal awali kan hore booskiisa la dejiyo fa kaanaka waa waada adigoo qulta tidhi ayaa cabda shamsin wa nowfalan adoo yiri iyo lamid ilaa caamilka ku jira matbuuca ku jira taabicana soo maaha wadalika sidaas in la in la yidhahdo ayaa cabda shamsin wa nowfalan laa yajuusu ma banaano meeshaysan ka banaanayn nowfalanta dami wey nowfalan taasaysan ka banaanayn ma banaano liana almunaadaa munaadaha idaa cudifa caleyhi haddii lagu soo cadfo ismun isim isimkoo mujaradun laga dhartiray min alalifi walaami wajaba waxaa waajiba an yuxdaa in la siiyo maa xugun yastaxiqu u mudanahu isimkaasu low kaana hadduu ahaa laha munaada mustaqilan wey munaada hadduu ahaa laha wa nawfalan nawfalanna low kaana hadduu ahaa laha munaadan laqiila fiihi waxaa la dhihi lahaa yaa nawfalu bidamya lagu dhihi lahaa ila waa kaana shanigu wuxuu ahaa yajibu inuu waajiba an yuqaala in la yidhahdo hunaa halkan ayaa akhaweynaa cabda shamsi wanawfalu hadduu bedel yahay wey hadduu bedel yahay saasa waajib noqo leh wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu wsala wbaarak ala nabiyina muxamed